أيها الإخوة والأخوات walaalihii shabakada manhaj online idiin soo bandhigayaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yidhaah صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها casharka koobaad waxaana noo sharaxi doona kitaabkan qayimka ah fadiilatu shaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu allahu tacaala الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد إن شاء الله تعالى maanta oo labadii ramadaan ay tahay kun iyo afar boqol iyo labiyo soddonkii hijriyada calaa saaxibiha afdal الصalaati والtasliim waxaynu bilaabi doonaa kitaabka صifatu salaati الnabiyi salى allahu alayhi wasalam min altakbiiri ila الtasliimi kaanaka taraaha maca risaaladaas taxiyaati ayaynu in ikhwaanikum sha allahu tacaala bilaabi fi doonaa manhaji online waxaana marka alifay ashaykhu alcallaama muxamed nasr ddiin alalbani raximahu allahu raxmatan waasica mawduuca ay risaaladda ama kitaabku ku saabsan yahayna waa mawduuc qayima oo aada u faa'iido leh waayo wuxuu ku tacalluqaa oo ku saabsan yahay rukniga labaad ee arkaanta diinta islaamka ka mid ah waa salaada ayuu ku tacalluqa salaaduna maqaamka ay diinta ka joogtaa waa maqaam weyn rukniga shahaadataynkaa ka weyn arkaanta kalena iyada ayaa ugu weyn marka waa muhim waxaanu weliba ku saabsan yahay kitaabku sida ruuxu uu ugu tukanayo tukasho waafaqsan sidii nebigu sala allahu alayh wasalam u tukan jiray waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam waxauu yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii u tukada sidaa ii aragteen oo kale inaan u tukanaayo si la mida u tukadaa rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam marka waxaa layna faray inaynu rasuulka sala allahu alayh wasalam ku raacno sida loo tukanaayo oo siduu nebigu u tukan jiray sala allahu alayh wasalam in loo tukado sidaasuu ina faray sida fadliga badan lagu helayaana waa saas waxaana markaa jirta salaaddii ikhtilaaf fara badan baa galay waxaana dhici karta waxyaalo badan oo markaa sunnayaasheeda ka a ama waxyaalaha sunnihii nebiga sala allahu alayhi wasallam salaada uu kula iman jiray ka mid ah in dad fara badani aynay markaa ogeyn ama aynay khilaafaan ama waxyaalo la mida marka in axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam loo noqdo oo sunnihii nebiga la waafaqo oo siduu nebigu u tukan jiray sala allahu alayh wasalam loo tukado oo la barto siduu nebigu u tukan jiray ila ruuxu uma tukan karaayo siduu nebigu u tukan jiray haddaanu baranin siduu nebigu u tukan jiray sala allahu alayh wasalam yacni cilmiga iyo garashada la garanayaa waa nisfu alcamal waa nisfu ariiq waa markaa shaqada barkeed weeye haddii aan la garanaynin lalama iman karaayo siduu nebigu u tukan jiray sala allahu alayh wasalam marka si loola yimaado waa in aqoon loo yeeshaa kitaabka mawduuca muhimkaa buu ku saabsan yahay oo ka warramaya sheikha kitaabka qoray waa sheekh macruufa oo la yaqaano oo muxadis ah oo xadiidka aad iyo aad ugu markaa baac dheer oo casrigan yacni loo qiray xadiidka cid ka taqaanaa inaanu jirin sidaas yadaa culammada ay u qirtay laa yacrifu alfadla liahli alfadli ila dawuu yacni fadliga waxa u garanaya uun cidda fadliga leba cidda u saaxiibkaa fadliga garanaya laakiin ruuxii aan markaa isagu aqoon lahayni dee ma kala soocaayo kii markaa cilmiga badnaa iyo kii kale ma kala garanayo musanafaad iyo kutub badanna waa ka tegey oo musanafaadka iyo kutubta uu ka tegey ee u qaybsama ta'liif iyo taxqiiq iyo takhriij iyo markaa waxa weeye talkhiis yacni u qaybsamaa waxa weeye aad iyo aad bay u badan yihiin laba boqol oo kitaab way ka badan yihiin kutubtu alifay wuxuu ka mid yahay mugsiriinta culamada markaa kutubta aadka u aliftaye musanafaadka fara badan ka tagtay ayuu markaa ka mid yahay sheekh maxamed naasir albani raximahu llahu raxmatan waasica weliba kutubtiisu waxay macruuf ku tahay taxqiiq bay markaa macruuf ku tahay inuu masaa-isha taxriiriyo inuu axaadiista kala hufo inuu wax daciifa aanu u daliishanin inuu saxiix keliya laazimo oo uu saxiixun yacni noqdo wuxuu daliishanayo oo uu markaa axaadiistii kala shaandheeyo yacni xadiiska uu daciifinayana inuu caddeeyo waxa uu ku daciifka yahay xadiiska markaa saxiixaana inuu caddeeyo sidaas iyadaa buu markaa macruuf ku yahay musanafaadkiisa oo dhanna wuxuu isku laazimiyey xadiis daciifa inaanu kusoo soo aroorin xadiis daciifa inaanu ku soo aroorin mooyaane miduu caddaynaayo dacfigiisa uu ka jawaabayo caddaynayo mooyaane marka taasna culamo badani may samaynin oo xataa culamo muxadisiin ah oo xadiiskii aqoon u leh oo aan marka arrinkaa isku laazimin ayaa jirta oo aan marka tafaruq axaadiista qaarkood inay marka waxa weeye intay iyagu u gacan bannaanaadaan oo iyagu baadhaan ay xaqiijiyaan inuu saxiix yahay inuu daciif yahay aan culamo aan saa isku laazimin baa jirta oo iyagoo muxadisiina ah, ay kutubtoodii ku dhex dhacday ama ku dhex sugnaatay axaadiis daciifa ay ku sugnaatay ama qaar dacfigoodu daran yahay ay ku soo aroortay yacni waa dhacday marka waxa weeye taasina waa miisa waxa weeye waa dheeraad yacni marka aad iyo aad yacni marka u mufiida weeye sheikhu marka wuxuu u sameeyey kitaabka muqadimo dheer ayuu u sameeyey oo uu kaga hadlaayo mawduucan itibaaca kaga hadlaayo wax naska khilaafsan in la qallito oo la yska raacana uu ka digaayo mawduucana aad buu ugu dheeraaday qayb yacni shubahaad iyo jawaabtooda ku saabsan oo u idaafeeyo ku darayna waa jiraan dabacaadka qaarkood masaa-isha qaar oo culammada qaarkood ay ku tacaqubeen inuu markaa ka jawaabay oo uu jawaabo markaysagaa ku soo daray yacni muqadimadii taasna dabacaadka qaarkoodna waa dhacday marka waxa weeye fawaa'id badan baana ku sugan muqadimaadka laftooda faa'iidooyin fara badan baa ku jira sababta uu sheikhu kitaabka u alifay waa si uu u caddeeyo nebiga sala allahu alayhi wasalam sida loogaga dayanaayo salaadda oo ay waajib tahay in nebiga salaadda lagaga daydo iyo umuuraha kaleba in laga daydo ay waajib tahay salaadana si gaara uu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam salluu kama ra'aytumuunii usalli marka utukada sidaa ii aragteen oo kale ana u tukanaayo u tukada uu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam waa amar walamru yaqtadi lwujuub amarkuna wuxuu keensanayaa waajibnimo ayuu keensanaya markaa shiikhu si uu waajibka u guto oo u caddeeyo sunnadii nebiga sala allahu alayh wasalam yacni uu salaadda ka sameeyey iyo sifadii salaadda nebigu ay ahayd si u caddeeyo ayuu kitaabkan u alifay sababtuu u qoray waa sidaas sababtuu u qoray waa sidaas kitaabka markuu sheikhu alifay takhriijaadkii axaadiista uu takhriijinayey iyo masaa-isha qaarkood sharaxuu sharxaayey iyo kitaabkii way isqaadan waayeen sidaas aawadee wuxuu ka dhigay laba qaybood qaybna wuxuu ka dhigay kan aynu hadda hayno aynu doonayno inaynu markaa dhigno aynu markaa rabno noocna wuxuu ka dhigay waa mid asal ah oo uu asal ka cabbiraayo oo ah kitaabkan ka u asalka oo ka sii waasacsan oo ka sii ballaadhan oo masaa-ishana uu ku sharxayo ikhtilaafka madaahibta wakhtiyada qaarkood uu sheegaayo masaaisha qaarkood uu ku sharxayo yacni waxyaalaha qaarkood uu kaga jawaabayo axaadiista markaa sixadooda uu kaga hadlayo duruqda iyo ay leeyihiinna uu ku soo aroorinaayo marka kaa asliga la yidhaahdo waagii hore lama daabicin laakiin mar dambe ayaa la daabaco beri dhoweyd baa la daabacay waxaanu ku soo baxay saddex mujalladood isagoo ahbuu ku soo baxay kaa asalka ahi halaatha mujalladaat saddex mujalladood oo aan waaweynayn isagoo ah ku soo baxay marka waa kasii faa'iido badan yahay kan marka kaynu hadda diraasaynaynaa waa kan hadda mukhtasarka ah ee iska kooban shiikhuna markaa waxa weeye markii dambe wuxuu ku sii sameeyey ikhtisaar kale oo mid kale oo talkhiis uu ku magacaabayoo masaa-isha uu ku kaaftoomay ayaa jirta kaasina waxa weeye kan iska mukhtasarka ah ayuu talkhiis ka sii yahay oo laga sii gaabinaya marka saddex yacni markaa kitaab ayaa markaa saddexduba sifatu salaati nebiya ay ku saabsan yihin oo mid asalkii uu yahay oo ka weyn uu yahay ee kabiirka ah midna kan mukhtasarka aynu hayno ah midna waxa weeye talkhiiska uu yahayo mukhtasarul mukhtasar oo kale uu ka dhigan yahay saddexdaasu markaa saddexdaba alifay ka dhexe weeye kaynu diraasaynayno insha allahu tacaala aynu markaa marayno kaynu markaa carabka marinayno aynu dul maraynaa waa kaa dhexe weeye laakiin ka kale wuxuu ka dhigan yahay weyne sharax oo kale uu kan uga dhigan yahay sidaas aawadeed kaa hadda uma bambaxayno sheikhu wuxuu ku dheeraaday mawduuca itibaaca ku saabsan raacitaanka la raacayo nebiga sala allahu alayh wasalam oo nusuusta iyo adilada ku soo aroortay itibaaca rasuulka la raacayo waa fara badan tahay aayado iyo axaadiis badan baana ku soo arooray sida hadalku ilaahay uu yidhi itabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tatabicuu min duunihi awliyaa qaliila ma tadakkaruun allah wuxuu idhi ittabicuu raaca maa unzila ilaykum min rabbikum ka la soo dejiyey ee laydinku soo rogay ee xagga rabbi laydinka soo dejiyey ka raaca waxyiga raaca loo jeedaa walaa tattabicuu min duunihi awliyaa yacni marka wax kale oo khilaafsan ha raacina macnuhu u dhacaya marka nusuusta iyo adilada ku soo aroortay mawduuca itibaaca sheikhu aada uma soo aroorin wuxuu ku kaaftoomay tilmaan keliyuu ku kaaftoomay oo aayaddaa u soo arooriyey waayo aayaadka iyo adilada ku soo aroortay mawduuca itibaaca waa fara badan tahay waana macruufa waa la yaqaanaa ha yeeshee dad fara badan oo taqliid yacni marka iyo kudayasho inay la yimaadaan uun laasimay oo aan markaa naska iyo xadiiska aan dhegaysanaynin odhanaya uun sheikh hebel ama madhab hebel ama imaam hebel ayuun baan anigu raacaya madhabtaydu waa madhabtaas wax khilaafsan khilaafsanna dhegaysan maayo dadka caynkaas dhegahoodii ay gashay oo itibaacii ka fogaaday oo marka markaa kudayashada indhahala ku dhacay si uu marka uga waaniyo una tilmaamo a'immadii iyo imaamiyaalkay u nisbo sheeganayaan inaynay dariiqa ay hayaan khilaafsanaayeen oo aynay iyagu sidaa ahayn waxa ay samaynayeen dadka muqallidada ah ee taqliidka indhahala la imanayaana inay a'immadu dhaleecaynayaan ayay u arkaan wax qaldan inay tahay si uu caddeeyo ayuu sheikhu soo arooriyey aqwaashii a'immada u keenay afarta imaamba waa soo arooriyey hadalladoodii wuxuuna u kala hormariyey siday u kala horreeyeen buu u kala hormariyey wuxuu ka bilaabay yacni imaam abu xaniifa ayuu ku bilaabay waa nucmaan ibnu saabit la yidhaahdo aqwaal badan ayaa ka soo arooray oo ah uu sheegay in axaadiista la raaco oo xadiidka markaa la raaco nebiga sala allahu aleyh wasalam axaadiistiisa saxiixa in la qaato wuxuu yidhi sheikhu abu xaniifa wuxuu yihi raximahu llah ida saxa alxadiidu fa huwa madhabi markuu xadiisku asaxo isagaa ii madhaba waddadaan ku tegayaa iyo ra'yigaan ku tegayaa waa xadiidku siduu sheegayo xadiidkaa saxiixa ah wuxuu kaloo yidhi laa yaxilu liaxadin an ya'khuda biqawlina maa lam yaclam min ayna akhadnaah hadalka hore oo idaa saxa alxadiidu fahuwa madhabi waxa uu tilmaamay sheekh maxamed naasiriddiin albani culamo badan inay ka soo naqliyeen oo ibnu cabdilbar inuu ku soo naqliyey intiqaaga oo ibnuqayim inuu ku soo naqliyey iclaamu lmuwaqiciinka oo ibnu caabidiin oo xanafi ahaa inuu ku soo naqliyey xaashiyadu ku leeyahay baxru raa'iqa inuu ku soo naqliyey rasmulmuftiga risaaladiisa kale la yidhaahdo yacni culamo kalena inay soo naqliyeen wuxuu kaloo abu xaniifa yidhi laa yaxilu liaxadin an ya'khuda biqawlina uma xalaal aha cidnaba inuu hadalkayaga qaato maa lam yaclam min ayna akhadnaah haddii aanu garannin meeshaanu ka qaadannay meeshaanu ka qaadannay iyo deliilkaanu ka qaadannay haddaan u garan inuu yaga qaataa xalaal uma aha buu abu xaniifa yidhi sidaas ayuu abu xaniifa yidhi hadalka hore idaa saxa alxadiidu fa huwa madhabi ibnu caabidiin baa xaashiyadiisa kusoo naqliyey rasmulmufti risaaladiisa kale la yidhahdana waa kusoo naqliyey saalixu lfullaanina waxa uu kusoo naqliyey iqaadu lhimam amaa qowlkan kale laa yaxilu liaxadin an ya'huda biqawlina ma lam yaclam min ayna akhadnaah kaas buu ibnu cabdilbar kusoo naqliyey intiqaaga ibnu qayim aljawziyana iclaam lmuwaqiciin kusoo naqliyey wakada ibnu caabidiinna waa soo naqliyey wa fii riwaayatin xaraamun calaa man lam yacrif daliili an yuftiya bikalaami riwaayo kale wuxuu ku yidhi abu xaniife xaaraan waxaa ka ah ciddaan daliilkayga garanayn oo mas'alada waxaan u daliishaday aan garanayn inuu ku fatwoodo hadalkayga oo ku jawaabo xaaraan bay ka too uma bannaana zaada fi riwaayati riwaayo kale wuxuu ku kordhiyey fainana basharun naqulu alqawla alyawma wanarjicu canhu gadan waxa uu yidhi abu xaniife bini aadam baanu nahay naqulu alqawla alyawma waxaanu odhanaynaa hadal baanu odhanaynaa maanta wanarjicu canhu gadan waana ka noqonaynaa waa ka laabmaynaa berri wa fii ukhraa riwaayo kale wuxuu ku yidhi wayxaka yaa yacquub yacquub waxa weeye waa abu yuusuf oo saaxibu abi xaniifa ayuu la hadlayaa saaxiibkii laa taktub kula ma tasmacu minii ha iga qorin buu yidhi wax kastaad iga maqasho fa innii qad ara ara'ya alyawma wa atrukuu hadan waayo anigu maanta ra'yi baan markaa arkayaa berrina ra'yigii waa ka tegayaa wa ara ara'ya hadan waxaan arkayaa berri ra'yi wa atrukuu bacda hadin waxaanan ka tegayaa berri dabadeed baan ka tegayaa yacni ijtihaadka culammadu waa iskhilaafaa oo waxaa dhici kartaa dhacdo intuu mar ka ijtihaado oo uu ka dadaalo in si xaq ula muuqdo haddana waxaa dhici karta mar kale haddii intuu ka ijtihaado ka dadaalo adilada u fiirsado haddana si kale in xaqu ugu muuqdo marka marba sida sawaabkii xaqu ugu muuqdo ayuu markaa ku fatwoonaya naqsina ma aha oo nuqsaani kuma jirto a'immadu ra'yi ay ku tageen inay mar kale ka laabtaan markuu u caddaado in ra'yigaa hore kalad ahaa oo waayo ruuxu sida saxda un waa inuu qaataayo ku camal falaa ijtihaadkuna khata iyo sawaab buu aqbalaya ma aha marka culammadu marna ra'yi ka tegayso marna ra'yi ay qaadanayso dooranayso inay ka tahay yacni waxa weeye ijtihaa inay ka tahay iska jeclaysi marba ay ra'yi iska dooranayaan oo aynay markaa daliil waxba u eegeyn ma aha ee marba daliilkaas si ula muuqanaya marba xujadaas si ula muuqanaysa marba sawaabkay si u arkayaan siday sawaabka u arkeen bay ku fatwoonayaan oo ku jawaabayaan ama ku camal falayaan ijtihaadkuna khata iyo sawaab buu aqbalaa ida xakama alxaakimu faijtahada uma asaaba falahu ajraan wa ida xakama faijtahada faahطa'a falahu ajrun siduu nabiguba yidhi sala allahu aleyh wasalam xadiiska saxiixaynka min xadiisi camr ibni caas yacni marka uu xukumo xaakimku bimacnaa uu doono inuu wax xukumo oo uu masale ka ijtihaado oo uu ka dadaalo ou dadaalkiisii xaqa asiibo oo xaqa haleelo wuxuu leeyahay laba ajar hadduu intuu masaladii ka dadaalo ka ijtihaado uu xaqii seegana hal ajar buu yeelanayaa marka mujtahidkii sawaab iyo khata buu dhex yaallaa marna waa khata'aya marna waa asiibaya khata'a laguma dhaleecaynayo waayo waa ma'juur oo waa la ajar siinayaayo ijtihaadki iyo dadaalka ay dadaaleen baa laga ajar siinayaa iyo niyada ay xaqa doonayeen iyo raadinta ay xaqa raadinayeen laakiin khata'a laguma ajar siinaayo wuxuu yidhi abu xaniifa idaa qultu qawlan yukhaalifu kitaab allahi tacaala wa khabara rasuuli sala allahu alayh wasalama fatrukuu qawli markaan idhaahdo hadal khilaafaya kitaabka ilaahay ama khilaafaya xadiidka nebiga sala allahu alayh wasalam ka taga hadalkayga oo bimacnaa xadiidka iyo aayadda raaca yani aimmadii waxay ku dardaarmayaan hadalkoodu hadduu deliilka khilaafo in hadalkooda laga tago oo deliilka la raaco waayo dhammaan dadku waxay ku wada dayanayaan oo wada raacayaan nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam imaamkii xaqa ahaa ee macsuumka ahaana waa nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam a'immada kale ee ka sokaysa nebi maxamed waa a'immo ka farac ah imaamka asalka ah marka a'immada faraca ka ah imaamka asalka ah ee imaamka asalka a dhaxlay rasuulka weeyaan imaamka asalka ahi hogaamiyaha asalka ahi ee macsuumka ah ee khata iyo gef ka dhowrani waa nebi moxamed sala allahu alayh wasalam weeyaane haddii a'imadii dhaxashay ee ka dambaysay ay mas'alo khilaafaan siduu nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam waajibku waxay tahay imaamkii asalka ah in la raaco oo nebi maxameda sala allahu alayh wasalam waayo daacadiisu waa mutlaqa nebi maxamed sala allahu alay wasalam daacadiisu waa mid siidaysan waxaana waajiba wax kastaba in lagu adeeco laakiin basharka kale ee aan nebi ahayn wuxuu aqbali kara inuu qaldamo iyo inuu saxmuu mid walba aqbali kara mar hadduu aqbali karo markuu khatao khata'iisii waa inaan la raacin khata'iisii waa inaan la raacin a'immadaa yani marka aynu sheegnay dhammaantood waxay daba joogaan kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu aleyh wasalam ay doonayaan inay raacaan oo ay deliishadaan aqwaashoodana waxay uga maydhax diirayaan kitaabkiiyo sunnada waxay u deliishanayaan kitaabkiiyo sunnada sixada qowlkoodu wuxuu ku cidhan yahay kitaabkiiyo sunnada inuu waafaqsan yahay hadday dhacdo mas'ale inay ku khilaafaan kitaabkiiyo sunnada masalada ay ku khilaafeen waxay noqonaysaa mas'ale marduuda aan la raacayn imaamku inuu macduur yahay waa shay laakiin muqallidada qallidanaysaa haddii xaqu u caddaado xadiiska loo caddeeyo macduuriin yagu noqon maayaan a'imaduna waa kuwaa leh qowlkayga ka taga xadiiska raaca imaam maalik ibnu anas ayaa isaguna ku sii xigay imaam abu xaniifa waxa uu dhintay boqol iyo konton markay hijriyadu ahayd ayuu dhintay boqol iyo konton markay hijriyadu ahayd buu dhintay waxaanu ahaa taabici taabici buu ahaa xanafiyadu waxay sheegtaan inuu taabici ahaa oo ay qaarkood yidhaahdeen anas buu la kulmay qaarkoodna ay yidhaahdeen lix saxaabi buu la kulmay laakiin kullu dalika ma sugna sida saxiixa ah ma sugna dabaqadiisa rag taabiciini waa ku jiraan laakiin isaga sida saxiixa uma suuro gelin saxaabi saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam ka mida ah inuu la kulmo sidaas aawadeed qowlka saxiixi wuxuu yahay waa inuu taabicu taabici ahaa boqol iyo konton markay hijiradu ahayd baanu dhintay maalik bnu anas baa kusii xigay isaguna wuxuu ahaa taabicu taabici buu ahaa waxaanu dhintay boqol iyo sagaal iyo toddobaatan markay hijriyadu ahayd ayuu dhintay boqol iyo sagaal iyo toddobaatan markay hijriyadu ahayd ayuu dhintay shaaficina shiikhiisii buu ahaa imaamu daari lhijra wuxuu yidhi eh, imaam malik inamaa ana basharun wax kaleba ma ihiye waxaan ahay un bini aadam ukhtiu wa usiibu waa gefaya waana asiibaya yani mar baan gefaya marna waa asiibaya fanduruu fii ra'yi eega ra'yigayga iyo sidaan markaa doortay ra'yiganna waxaa looga jeedaa ijtihaadkiisa uga jeeda ra'yiga culamada lagama tilmaamayo wuxuun iskaga soo dhacay oo ay iska yidhaahdeen ma aha ee masalada markay ka ijtihaadaan ijtihaadkooda xukunkay ku gaadhaan bay ra'yigooda iyo madhabtooda ka cabirayaan fanduruu ra'yi eega markaa ra'yigayga u fiirsadoo ka fekera fa kullu maa waafaqa alkitaaba wasunnata fakhuduuh wax kastoo kitaabkiiyo sunnada waafaqa oo qur'aanka iyo xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam ee nebiga ka sugan waafaqa fakhuduuhu qaata wa kullu maa lam yuwaafiq alkitaaba wasunnata fatrukuuh wax kastaan waafiqin kitaabkiiyo sunnada ee khilaafa fatrukuuhu ka taga yani hadalkaygu hadduu khilaafo buu yidhi kitaabkiiyo sunnada ka taga oo kitaabkiiyo sunnada yacni qaata ibnu cabdilbar ayaa wuxuu ku soo wariyey ama ku soo arooriyey kitaabkiisa jaamicu bayaan lcilmi wa fadlih ibnu xasmina ibnu cabdilbara ayuu kasii warinaya wuxuu kaloo imaam malik yidhi laysa axadu bacda anabiyi sala allahu alayh wasalam ila wayu'khadu min qawlih wayutraku ila anabiya sala allahu alayh wasalam laysa axadun cidi may ahaan bacda annabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga dabadii ilaa wayu'khadu min qawlih wayutraku in hadalkiisa wax ka mida la qaadanaayo ama wax ka mida laga tegaayo mooyaane bimacnaa nebiga dabadii cid jirtaa ma jirto mooyaane in hadalkiisa wax ka midana la qaadanayo wax ka midana laga tegaayo waxaa la qaadanayaana waa wixii waafaqa kitaabkiiyo sunnada waxa laga tegayaana waa wixii khilaafa ila anabiya sala allahu alayh wasalam laakina anabiya sala allahu alayh wasalam ha yeeshee nebiga yani yu'khadu qawluh jamiican yani hadalkiisa o dhan isaga waa la wada qaadanaya hadalkan maqaaradan imaam maalik lafdiyo kala duwan baa loo soo noqliya se isku mid yahay mar waxaa loo soo noqliyaa inuu yidhi maa minna ilaa radda warudda calayhi ila saaxibu hada alqabr nagama mid aha cidi ilaa radda warudda calayh ilaa saaxiba hada alqabr axad nagama mid aha hadduu naga mid yahayna isna wax waa radinayaa waxna waa lagu radinaya isagu waxbuu deedefaynayaa oo uu tilmaamaya ra'yigaas inuu qalad yahay ama waxba isaga lagu radinayaayo lagu deedafaynayaayoo la odhanayaa waxaasi sax ma aha aad tidhi mooyaane nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam nebi maxamed wax kastuu yidhaahdo waxa weeye waajib waxaa sidiisa in loo qaato oo sidiisa loo rumeeyo oo sidiisa loo raaco ayaa waajib ah hadalkaasi wuxuu ka caanbaxay imaam maalik ha yeeshee waa looga horreeyey waxa uga horreeyey shaykhiisa rabiica lo odhan jiray baa uga horreeyey oo hadalkaasoo kale laga sheegay rabiicat ara'yi rabiico laftiisana waa looga horreeyey oo mujaahid iyo xakam baa uga horreeyey oo iyagana hadalkaasoo kale laga soo naqliyey mujaahid iyo xakam laftoodana waa looga horreeyey oo waxaa uga horreeyey cabdullahi ibnu cabbaas cabdullahi ibnu cabbaasna waxaa lagaga soo wariyey sanad mutasila dabaraani baa kabiirka ku soo wariyey inuu ibnu cabbaas yidhi laysa axadun ila yu'khadu min qawlihi wayudacu hayra anabiyi sala allahu alayh wasalam tabaraani wuxuu ku soo wariyey kabiirka mujalladka koob iyo tobnaad saddex boqol iyo sagaal iyo soddon raqamka xadiidku ku leeyahay tabaraaniga kabiirka wuxuu ku leeyahay waa xadiidka koob iyo toban kun sagaal boqol iyo koob iyo afartan xadiidka markaa raqamkaasa wey ha yeeshee tabaraani kabiirka waxaa ku dhacday inuu ibnu cabaas rafcinaayo can ibni cabbaasin radia allahu canhumaa rafacahu waxaase uu mashhuur ku yahay inuu ibnu cabbaas qowlkiisa yahay waxaana laga yaabaa daahirku inay tahay inuu mawquuf yahay xadiidku waanu marfuuc ahayn rubama inay tahay khata ama matbaciya ama min anusaakh ama wax la mida inay tahay yacni in xadiis marfuuca markaa laga dhigaa marka waa arrin gariib ah in la yidhahdo xadiis marfuucnimo ayuu u waa arrin ghariiba weeye saas aawadeed waxaa laga yaabaa sida saxiix inay tahay inuu mawquuf yahay mashaayikhda qaarkood oo xadiidka sidiisa usoo qaaday waa jiraan oo marfuucnimo ku taxsiiniyey oo yidhi waa xadiis xasan laakiin culammadu siday u xikaayoon jireen oo usoo noqlin jireen waa sida kale weeye waxaanu markaa u egyahay min qabiili aahaar ee min qabiili axaadiis yani waxa weeye uma eka marka inuu mawquuf yahay buu ashbah ku yahay asarka waxaa kaloo ku sugan lafdiga ah wa yudacu kollay qaacidada carabiguna waxay keensanaysaa marka ya-du ay aynay kor dhignayna ay godan tahay in wawgii la baaqi yeelo oo wayudacu la yidhaahdo marka waxaa dhici karta markaysaa lcarab inay sida kale ugu hadleen baa suuragal ah haddaynay markaa nusaakda xaggooda aynay khata u ka dhicin almuhim asarka macnaha uu tilmaamayo ku saabsan cid kasta oo bashar ah oo bini aadam ah hadalkiisa in waxna laga qaadanayo waxna laga tegaayo nebi moxamedun sala allahu alayh wasalam mooyaane yacni markaa qowl saxiixa ah oo xaqa weeye waxaana laga qaatay nusuustii adilada laga qaatay mas'alada noocaas ah nusuustaa laga qaatay waayo hadalka rasuulka sala allahu alayh wasalam in cala aliطlaaq loo qaato waa laynagu waajibiyey hadalka rasuulkuna waa waxyi ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum ayuu soo guda gelaya waxaanu ilaahay yidhi wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa wuxuu kaloo ilaahay yidhi wamaa kana limu'minin walaa mu'minatin ida qada allahu warasuuluhu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim marka hadalka rasuulka sala allahu alayh wasalam in la wada qaato adiladaa sheegaysa wamaa aataakum arasuulu fakhuduuh wamaa nahakum canhu fantahuu ta kale daacada rasuulka si mutlaqa laynoo amray atiicu llaha wa atiicu arasuula wa uli lamri minkum laakiin ciddii rasuulka ka soo hadha ee bashar ah ee bini aadam ah daacadoodu waxay muqayad ku taho ku xidhan tahay daacada ilah iyo daacada rasuulka sala allahu aleyh wasalam bay ku xidhan saas aawadee ilahay wuxu uhi fain tanaazactum fii shayin farudduuhu ila allahi walrasuul in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi alaakhir adillo badan bay leedahay mawduucaasi masaladaasi ay leedahay marka sida a'imadu ay sheegtay yacni a'imada kalena waa qabaan oo imaam maalikka ku lafdiyay a'immada la midkaa ah iyo cabdullahi ibnu cabbaas ye laakiin a'imada kalena ma khilaafsanee dhammaan culammadu waa isla ogol yihiin qowlkaas saxnimadiisa in cid kastoo bashara oo rasuulka ka soo hadhay hadalkiisa waxna laga qaadanayo waxna lagu diidaayo waa arrin xaqa ah. adilo badanna ku tusinayso qaala ibnu wahbin ibnu wahbin waxau yihi cabdullahi ibnu wahbin samictu malikan waxaan maqlay malik su'ila can takhliili asaabici rijlayn isagoo la weydiiyey labada adin farahooda in farta la kala dhex geliyo fil wuduu'i waysada gudaheeda oo faraha addimada marka la weysaysanayo faryarada ma la kala dhex gelinayaa si biyuhu u gaadhaan mise lama kala dhex gelinayo korkuun baa laga maydhayaa masalaasaa la weydiiyey fa qaala wuxu uhi laysa dalika cala annaas imaam malik markaa wuxuu fatwooday taasi dadka waajib kuma aha inay ilaaba ilaa farta kale dhex geliyaan laba farood oo kasta dhexdooda qaala fataraktuhu wuxuu yidhi ibnu wahbin waa daayey buu yidhi xataa khafa naasu ilaa dadkii ay yacni markaa badankoodii tageen khafa bimacnaa dahaba wa asraca waa loo isticmaalaa ilaa dadki ay ka tegayeen ayaan daayey faqultu lahu waxaan ku idhi cindana fii dalika sunnatun markii dadkii ay ka tageen shiikhii kuma hor qabsanin isagoo dee shiikhiisii ah dadka hortoodii kuma qabsano ma odhan xadiis baa jira qowlkaaga khilaafaya ee waa daayay oo markay dadkii ka tageen ayuu yidhi cindanaa fii daalika sunnatun imaam malikow waxaanu u haynaa masaladaa xadiis baanu u haynaa in farta la kala dhex gelinaayo faraha addimada fa qaala wamaa hiya oo sunnadaa u haysaan maxay tahay muxuu yahay xadiiskaasi qultu xadatana lays bnu sacdin wa bnu lahiicata wa bnu lxaaris waxaan ku idhi buu yidhi waxaan noo warramay laysu bnu sacdin iyo ibnu lahiica cabdullaahi bnu lahiica wa camr bnu lxaaris saddexdaas sheikh baa noo warramay can yaziida bni camrin almacaasiriyi yaziid ibni camrin bay nooga sheegeen xadiidkan can abi cabdiraxmaan alxubriyi waxa uu yaziidna ka sheegay cabdiraxmaan alxubri oo isna markaa waxa weye la laodhan jiray cabdullahi ibnu yaziid almacaafiri la laodhan jiray alxubuli can mustawrid ibni shaddaad alqurashi saxaabiga mustawrid la yidhaahdo ayuu abi cabdiraxmaanna ka sheegay qaala inuu yihi ra'aytu waxaan arkay rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay yadluku bikhinsirihi isagoo ku duugaya faryaradiisa maa bayna asaabici rijlayhi labadiisa addin farahooda dhexdooda isagoo faryarada kale dhex gelinayo oo marmarinaya ayaan arkay fa qaala wuxuu idhi malik ina hada alxadiisa xasanun xadiiska aad ii sheegtay waa wanaagsan waa xadiis xasana ah. wamaa samictu bihi qatu ila saacata weligayna hore uma maqal iminka ka hor ibnu wahbin waa ardaygiisii haddana isagoo ardaygiisii ah ayuu ardaygiisii masale ka faa'iidaysanaya waayo dee cilmigu waa casiis marka ciddii haystaba waa in laga qaataa ruuxu waa inaanu kibir la imano odhan ma aniga ardayga iyo masale ka qaata ama kitaab ka dhegaysta qofkuna derajo cilmiga kama gaadho baa layahay ilaa uu cid walba ka qaato oo ka ka aqoonta badan iyo kala siman iyo ka ka hooseeya mid walba ilaa uu ka dhegaysto cilmiga derajo kama gaadhay culammadii hore odhan jirtay oo ka ka hooseeyana muxuu ka dhegaysanayaa waxaad dhici kartaa isagoo cilmiga guud ahaantiisa uu ka hooseeyo haddana masale iyo laba isaga seegtay isagu inuu hayaa dhici karta ow masalada ka faa'idayso uma samictu bacda dalika yus'alu dabeedna waxaan maqlay buu idhi mar dambe iyadoo la weydiinayaan maqlay oo fa ya'muru uu amraayo ayaan maqlay bitakhliili asaabici faraha in farta la kala dhex geliyo xadiiskii sidiisuu u qaatay markii dambe sidii buu ugu fatwoon jiray masaladii itibaaca marka a'imadu saasay ahaayeenoo xadiis kasta way qaadan jireen oo waa ku camalfali jireen mar hadduu agtooda saabit ka iyo ka sugan yahay ama axaadiista qaarkood ay a'immadu ku camalfali waayaan oo a'immada qaarkood ay axaadiista qaar ka tageen acdaar iyo cudurdaariyad daraaddeed unbay uga tageen shaykhu lislaam ibnu taymiyana wuxuu kaga hadlay risaaladiisa qayimka ah ee faa'iidada badan risaale qayima oo la yidhahdo rafcu lmalaami can ala'imati alaclaam waa risaalo aada iyo aada u faa'iido badan risaaladaasu wuxuu kaga warramay asbaabta keensatay culamada qaarkood iyo a'immada qaarkood inay axaadiista qaar u qaadan waayeen oo ugu camalfali waayeen oo waxaad dhici karta xadiidkani inaanu caalimka soo gaadhin sida fatwada imaam maalikba markii hore wuxuu ugu fatwooday sida xadiiska khilaafsan xadiidkaan soo gaadhin siduu isaguba sheegay waxaad dhici karta wuxuu ugu camalfali waayey inay noqoto xadiidka inuu is yidhahdo waa mansuukh xaqiiqadu siday tahay inaana xadiisku mansuukh ahayn waxaad dhici karta inuu xadiidka is yidhaahdo xadiidkani saxiix maaha waa daciif sawaabkuna ay tahay xadiidku inaanu daciif ahayne uu saxiix yahay waxaad dhici karta wuxuu uga camalfali waayo inay noqoto ta'awul uu wax awishay ow isii xadiidka wax ka xoog badan baa caariday oo waxaa kala arjaxo asbaabo badan oo ilaa toban gaadhaya ayuu shaykhulislaam ibnu taymiya ku soo arooriyey kitaabkiisa ilaha rafcu lmalaami can ila'immati alaclaam marka cudurdaaray lahaayeen culammadu markay axaadiista qaar ku camalfali waayeen ashaaficiyu raximahu llah imaamu shaafici waa maxamed ibnu idriis ashaafici isagu waxa uu ahaa dabaqadda atbaacu taabiciinta ka dambaysa ayuu ahaa cid la dabaqa oo atbaacu taabiciinta ka mid noqotay waa jirtaa laakiin isaga ma sugnaanin ruux taabiciinta ka mida inuu la kulmay may sugnaan laakiin ciddii la dabaqadda ahayd qaarkood atbaacu taabiciin way ahaayeen wuxuu dhintay laba boqol iyo afar markay hijriyadu ahayd sannaddii uu imaam muslim dhashay ayuu shaaficina dhintay waxa uu yidhi imaamu shaafici maa min axadin ilaa watadhabu tadhabu calayhi sunnatu lirasuli lahi sala allahu alay slam wataczubu canhum ruux ma jiro hadduu jirana wax sunnada nebiga iyo xadiiska nebiga ka midi waa ka tagtaa waana ka baxsataa oo waa ka qarsoontaa wa taczubu canhu bimacna wa canhum famahmaa qultu min qawlin wax kastaan idhaahdo oraah ah aw asaltu min aslin ama aan ka asal yeesho aan qaacideeyo asal ah fiihi can rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam aynay jirto oo ka sugan tahay xagga rasuulka sala allahu alayh wasalam khilaafu maa qultu waxaan idhi wax ka duwani falqawlu maa qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam odhaahda maqbuulka ah ee la qaadanayo la raacaya waxay ahaatay tuu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam faalqawlu lmaqbuul qawlka la aqbalayo alma'kuudu la qaadanayo alwaajibu itibaacu maa qaala rasuulu lahi sala allahu alayh wasalam waa kuu rasuulku yidhi wa huwa qawlii isagaana ii qawla i odhaha yani sida uu xadiidku nebigu yidhi ayaan anna ku tegey walow xadiiska ayaanan arkin be saasuu markaa yidhi imaamu shaafici xaakim baana soo wariyey siduu markaa sheikuba sheegaayo ibnu qayimna waxa uu ku sheegay kitaabkiisa iclaam lmuwaqiciin alfulanina wuxuu ku sheegay iqaadu lhimamka wuxuu kaloo imaamu shaafici yidhi ajmaca almuslimuuna cala ana man istabanat lahu sunnatun can rasuuli lahi sala allahu aleyh wasalam waxay isku waafaqeen muslimiintu ruuxay u caddaato xadiis nebi u caddaado oo saxiix ahi lam yaxilla lahu inayna u xalaal ahayn an yadacaha liqowli axad inuu uga tago hadal ruux yidhi inuu uga tagaa inaynay xalaal u ahayn bay muslimiintuba ku ijmaaceen yacni xadiis kasta oo nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam marka ruuxa uu u caddaado xadiiskaasi oo masalada kutusinaya waa inuu xadiiska qaataa inuu khilaafaana uma banaano hadal bashar kale u khilaafo hadalkaas waxaa soo arooriyey ibnulqayim baa soo arooriyey oo ku soo arooriyey kitaabkiisa iclaam lmuwaqiciin waxaanu soo naqlinaya ijmac muslimiintu waa ku ijmacsan tahay caalim kasta iyo imaam kasta iyo madhab kastaba siday tidhi hadday xadiiska khilaafto waa in markaa qawlkaa laga tagaa xadiidkana waa in la raacaa xadiidkaa nebiga sala allahu alay wasalam waayo aakhiro ma waxaa lagu weydiinayaa imaam hebel maxaad u khilaaftay maxaad nebiga ugu jawaabtay oo ugu jawaab celisay waa lagu su-aalayaa wa yowma yunaadihim fayaqulu maada ajabtum almursaliin laakiin laguma odhanayo maxaa sheikh fulan iyo imaam hebel a ah ugu jawaabteen laydinma weydiinaayo wuxuu kaloo imaamu shaafici yidhi idaa wajadtum fii kitaabi kitaabkayga gudihiisa haddaad ka heshaan buu yidhi shaafici khilaafa sunati rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam xadiiska nebiga wax khilaafsan haddaad ka heshaan faquluu bisunati rasuli llahi sala allahu alayh wasalam waxaad tidhaahdaan oo ku tagtaan sida xadiiska nebigu yahay xadiiskaa nebiga dhaha oo qaata wadacuu maa qultu ka taga waxaan idhi wa fii riwaayatin fattabicuuha riwaayo kalena waxay sheegaysaa inuu yidhi shaafici fattabicuuha raaca sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam walaa taltafituu ilaa qawli axad ha milicsanina hadal bashar kale ha milicsanina hadalkaana waxaa soo wariyey ibnu xibaan baa saxiixiisa ku soo wariyey sanad saxiixa ah, siduu markaa sheikhulalbaniga sheegayo wa kayruhuna waa soo wariyeen wuxuu kaloo imaamu shaafici yidhi idaa saxa alxadiidu fa huwa madhabi markuu xadiidku asaxo isaga i madhaba isaga ayaa i madhaba ibnu xasmi wuxuu yidhi ay saxa cindahu aw saxa cinda gayrihi min ala'ima waxaa loo jeedaa isaga agtiisa ha ka asaxo ama a'immada kale agtooda ha ka asaxee isagaa i madhaab ka tilmaamaya wuxuu kaloo imaamu shaafici yidhi antum aclamu bilxadiisi warijaali mini imaam axmed buu la hadlayey markaasuu wuxuu yidhi idinka ayaa nooga aqoon badan xadiidka iyo rijaalka xadiidkaba idinkaa naga yaqaana fa kaana alxadiisu saxiixu hadduu xasilo xadiis saxiixi fa aclimuunii bihi ogeysiya waxaa kaloo loo soo noqliyaa faida kana alxadiidu saxiixan hadduu xadiidku noqdo mid صaxiixa faaclimuunii bihi ogeysiya marka kalena waxaa laga dhigayaa kaanadaa taama laga dhigaya faida kaana alxadiidu saxiixu kaanadaa taama markaa loo laqbaynaya faaclimuunii bihi ogeysiya buuri ayu shayin yakunu kuufiyan aw basriyan aw shaamiyan yani shaygu doonaba ha noqdee xadiiskaasi mid kuufa loo nisbeeyey ha noqdo ama mid basre loo nisbeeyey ha noqdo ama mid sham loo nisbeeyey ha noqdo bimacnaa reer basra ha soo wariyaan ama reer shaam ha soo wariyaan ama reer kuufa ha soo wariyaan yani markaa i ogeysiiya waxa wey si aan ugu tago xataa adhaba ilayhi ida kaana saxiixan si aan ugu tago i ogeysiiya ida kaana saxiixan xadiisku hadduu saxiix yahay yani imaamu shaafici inuu muxadis aha waa jirtaa laakiin muxadisiintu waa si kale aqoon badan tahay imaam axmed baana xadiiska uga sii aqoon badnaa waayo malyan xadiis buu qaybsanaa wuxuu qaybsanaa alfa alfa xadiis malyan xadiis buu imaam axmed qaybsanaa oo korka ka hayay cilalka axaadiistana aad buu u yaqaanay xadiiskii waa u aqoon badnaa marka imaamu shaafici isagoo muxadis yahay haddana ictinaagiisu xagga fiqiga iyo yani waxa weeye istinbaadka iyo xaggaasu markaa usii badnaa usuul fiqiga iyo ayuu marka ictinaagii u badiyey saas aawadee masaa'il badan baa soo aroortay oo uu ku xidhay xukunka xadiiska sixadiisa oo u yidhi idaa saxa alxadiidu ama uu yidhi in sabata hada alxadiidu qultu bihi hadduu xadiiskaasi sugnaado waa odhanayaa masaa-isha uu ku xidhay xukunka uu masalada ka odhanayo xadiiska sixadiisa ku xidhayna konton masalooyin ka badan baa la soo naqliyey xataa masaa-isha uu sixada xadiiska ku xidhay masalada tegista uu ku tegayo waxaa ka mid ah xadiidkii ku saabsanaa hilibka geela in laga weysaysto ou nabigu yihi sala allahu alayh wasalam tawada'uu min luxuumi libil walaa tawada'uu min luxuumi lgaram ka weysaysta hilibka geela oo ha ka weysaysanina hilibka ariga imaamu shaafici waxa uu yidhi in sabata hada alxadiidu qultu bihi hadduu xadiidkaasi sugnaado oo u asaxo waa odhanayaayo sidaa uu sheegayaan ku tegayaayo waxaan odhanayaa ha laga weysaysto laakiin waxaan markaa u caddayn shaafici xadiidku masaabit baayo waa sugan yahay saas aawadeed caalim ka mida culamadii muxadisiinta oo shaafici ka dambaysay inuu ibnu akhram ahaa baan u malaynayaa wuxuu yidhi haddaan noolaan lahaa oo aan xalqadaa joogi lahaa calaa ru'uusi nnaas baan ka dhawaaqi lahaa odhan lahaa shaaficiyow xadiisku waa asaxaye ku tag ayaan odhan lahaa buuri sixadiisa waxaa kaaga filan inuu saxiixa ku sugan yahay ou saxiixa ku sugan yahay culammaduna qabuulu kala kulmeen ou dhammaantood agtooda saxiix ka yahy wax caalaqay iyo wax xileeyatonna ayna jirin saas aawadeed alimaamu lbayhaqi oo naashir madhabi ashaafici ah madhabtii shaafici faafiyey ay culamada qaar yidhaahdeen cid walba shaafici manu ku leeyahay bayhaqi mooyaane ee bayhaqi isagaa manna ku leh shaafici yani siduu madhabtiisa ugu dooday adilada ugu ururiyey u daafacay yani waxa weeye taas yadaa ah ayay ka tilmaamayaan oo kitaabka asunan kubra iyadoo adiladii axaadiistii madaahibta uu soo aroorinaayo haddana ictinaaga weyn wuxuu sii siinayaa madhabta shaaficiyadu axaadiista ay daliishato waxaana dhacda waqtiyada qaarkood in nowcan ma sida axaadiista imaamu shaafici uu daliishanayo uu isugu taxallujinayo oo aad iyo aad markaysagaa uu u raadiyey oo u doonay duruqdeeda iyo shawaahiddeeda iyo sixadeeda caddaynta la caddaynaayo inaanu madaahibta kale markaysaga sidaas ugu dadaalin oo haddii cillo daahira uga muuqato bes cilladaa uu ku kaaftoomo inaanu waxba sii raadin iyo waxyaalo la mid a imaam lbayhaqi waxa uu yidhi xadiidkani saxa bilaa raybin shaki la-aantii buu asaxay laba saxaabi oo kala duwan baanu ka sugan yahay oo ka soo arooray shakina kuma sugna inuu saxiix yahay halkaa waxaan baraarujinayaa caamada agtooda waxaa caanbaxay sheeko odhanaysa hilibka geela ha laga weysaysto nebigu wuxuu u yidhi xalqad markaa weyn baa la joogay oo rag markaa dad badani joogaan oo laysugu isugu yimi oo nin baa neefi ka soo baxday ninkiibaa khajiray oo xishooday oo ka khajiray inuu markaa baxo oo soo weysaysto markaasaa hilib geel baa meesha lagu cunay markaasaa dabeedna nebigu yidhi dhammaantiin weysaysta sida uu u yidhi weysaysta hilibka geela ka weysaysta waa ninkaasi si loogu xilqariyo ee ma aha xukum sideeda u sugan in la tilmaamayo warkaasi waa been weeyi fal iyo raatoonna ma waa been fakatay waxba kama jiraan nebigana xadiis keligii kagama iman ee xadiis in ka badan baa kaga yimi in hilibka geela laga weysaysto mar su-aal baabay ku timi oo xadiiska marka waxa weeye saxiixa uu nabiga lagu yihi sala allahu aleyh wasalam anatawada'u min luxuumi alibil ma ka weysaysanaa hilibka geela qaala nacam wuxuu yidhi haa qaala anatawada'u min luxuumi alghanam qaala in shi'ta ma ka weysaysanaa hilibka ariga markaasuu yidhi haddaad doonto maana xadiis saxiixa xadiiska kalena wuxuu sheegaya inuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam tawada'uu min luxuumi alibili ka weysaysta hilibka geela walaa tawada'uu min luxuumi alghanam ha ka weysaysanina hilibka adhiga bimacnaa inaad ka weysaysataan waajib maaha hilibka ariga inaad ka weysaysataan waajib maaha tajdiida ah waysada iska cusboonaysiinaysaan mooyaane yacni waxa weye tii waajibkaa idinma saara saas aawadeed mas'alada caynkaas ah sida saxiixa ee qawiga ay tahay hilibka geelu cunitaanka la cunaa inuu waysada jabinaayo sidaasaa qawiyo raajixa a'immada qaarkoodna waa doorteen xataa culammada shaaficiyada qaarkood waa doorteen markay arkeen mas'aladan inay qawi tahay o iyadu xoog badan tahay waxaa ka mid a ah, imaamu nawowi baa ka mid a ah. muxadisiin kale oo shaaficiye ka mid a ah ayaa ka mid a imaamu nawawi muslimka markuu sharxaayo markuu masalada ka warramo wuxuu odhanayaa in laga weysaysanayo hilibka geelu waxa weeye daliilkeedu waa xoog badan yahay saasuu odhanaya in la yidhaahdo xadiiskii jaabir ee tilmaamayey kaana aakhiru lamrayni min rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam tarka alwudu'i min masat innaar labada arrin waxa dembeeyey wixii dabtaabto in laga weysaystiyo inaan laga weysaysanin waysada la iska daayaa dambaysay oo nebiga xaggiisa ka dambaysay ficil ahaan sidaasaa dambaysay xadiiskaasi waa caam xadiiskana waa khaas caamka iyo khaaskuna isma nasakhaan waana baatil in la yidhaahdo khaaskii waxa nasakhaaya caam waa la isku khasisaya marka sidaas aawadeed qowlka yacni xaqii wuxuu yahay culamo badanna ku tageen xataa shaaficiyada kuwooda muxadisiinta bacdi ka midina doorteen waa in laga weysaysanaayo shaaficina waa kaa yidhi xadiiska sixadiisaan iyo caddayne haddii xadiisku saxiix ahaan lahaa waxaan dooran lahaa qowlka ah in laga weysaysanaayo madhabtiisa raggii qaacideeyee nashriye ee faafiye ee u doodayna waa kuwaa sheegay inuu saxiix yahay dhammaantoodna ay isla ogolyiin inuu saxiix yahay saas aawoodee waa in laga weysaystaa farqina ma kala lahaa intiisa yar iyo intiisa badan oo haddii ay yar tahay qadarka uu ruuxu ka cunay iyo hadday badan tahay farqi ma kala lahaa saambuusaha haddii hilib geel ku jiro yacni waxa weeye in la yidhaahdo sambusa la yidhaahdaayo hilib lama yidhaahdo dee sax maaha hilib geel hadduu ku jiro haba yaraadee waa in laga weysaysaa masalada calaa kulli xaal khilaaf waa ku jiraa laakiin sida qawiga ee saxiixa ee daliilka iyo xadiisku ku tusinaya a'immada markaa in badanna ku tageen waa in laga weysaysanayo wey wuxuu yidhi kaloo yidhi imaamu shaafici kulu mas'alatin saxa fiiha alkhabaru can rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam cinda ahli naqli masale kasta oo saxa fiiha alkhabaru uu ku asaxay markaa khabarku can rasuuli lahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilahay uu ka asaxay cinda ahli naqli naqliga cidda u ehelkaa waa markaa muxadisiinta ee agtooda uu ka asaxay bikhilaafi maa qultu sidaan idhi si ka duwan uu ku asaxay taana raajicun canha anigu waa ka noqonayaa buu shaafici yidhi fii xayaatii noloshaydaan ka noqonayaa wa bacda mawtii geeridayda dabadeed baan ka noqonayaa bimacnaa haddaan dhinto dabadeed oo ay caddaato xadiidkaasi inuu asaxay sida khilaafsan xadiidka layma nisbaynayo waa ka noqday buu leeyihi wuxuu kaloo imaamu shaafici yidhi idaa ra'aytumuunii aquulu qawlan haddaa igu ogaataan anigoo idhi hadal waqad saxa can inabiyi sala allahu alayh wasalam khilaafu iyadoo uu nebiga ka asaxay oo ka sugnaaday sidaasi ka duwani faclamuu ana caqlii qad dahaba waxaa ogaataan in caqligii ka tegey bimacnaa xadiis nebi marnaba khilaafi maayo laakiin hadday dhacdo xadiis saxiix noqday inaan khilaafay ay anna ii caddaatay inaan inuu saxiix yahay waxay igu aqoonsataa in caqligii ka tegey bimacnaa anuu caqligayga qabo oo miirkayga qabo xadiisaan ogahay inuu saxiix yahay khilaafi maayo lakin waxaa dhici karta mararka qaarkood xadiisku sixadiisaan u caddayn ama inaanu soo gaadhin daraaddeed de inuu ukhilaafo wuxuu kaloo yidhi kullu maa qultu wax kastaan idhaahdo fa kaana cani nabiyi sala allahu alayh wasalam nabiga xaggiisana uu ka sugnaado ama uu ka ahaado khilaafu qawlii hadalkayga si ka duwani oo mimaa yasixu ka mid a ah axaadiista saxiixa fa xadiisu nabiyi awlaa xadiiska nebiga haboon in la qaato falaa tuqalliduuni aniga ha igu dayanina aniga ha igu dayanina hadduu ruuxu yidhaahdo shaaficiyo waadaan dabada ku haystaayo adaan markaa waxa weeye ku raacayaa oo aan markaa qowlka kugu raacay shaaficina uu yidhi markaa waxa weeye xadiiska raaca hay qallidanina uu sidaa yidhi yani taqliidkii shaafici waaba kaa nahiyo waa kaa reebay shaafici taqliidkii isagaaba reebay waktigaa dhacay halkaa ku jooga wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub